wasalam waxaynu ku soo jiray kitaabuulcilmi iyo fadliga cilmigu uu leeyahay haddii la baranayo iyo haddii ummadda la barayaba ilaahay dartiina loo barto ilaahay dartiina dadka loo baro wa can abi umaamata albahili radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh waaalih wasalama qaal fadlu ninka caalimka diinta yaqaana fadligiisa iyo wuxuu dheer yahay cala alcaabidi ninkan caalimka ah ina ilaahay caabuda ka fadligayguu la mid yahay ama qiimahayga iyo fadligayguu lamid yahay calaa adnaakum ka idinku hooseeya saxaaboy khitaabku saxaabadu u dhacahaya saxaaboy ninka idinku eh, ajir yar ama idinku fadli yar iyo aniga inta noo dhaxayso oo kale ayaa u dhaxaysa ninka caalimka diinka ilaahay yaqaan ee ku dhaqmaya iyo midka caabidka ah ee ilaahay caabudaya laakiin aan aqoonta badan lahayn uma qaala rasuulu اllahi salى اllah alayh ali wasalam ina allaha wamalaa'ikatahu ilaahiy malaa'igtiisu wa ahla الsamaawaati iyo dadka samaawaadka deganoo malaa'igta ah iyo waalardi dhulka dadka deganba xata namlata quraanshadaba allaha ka dhige fii juxriha godkeeda ku jirta wa waxata alxuuta kalluunka iyo malaygaba allah ka dhigo ku jira filbaxri baa loo jeeday intuba ilaahay iyo malaa'igtiisu iyo ceriga dhul dadka ku nool makhluuqaadka ku nool ee cayayaanka iyo xamaaratada ee kalluunka iyo wixi bad ku nool oo dhan layusalluuna way ammaanaan way u duceeyaan calaa mucallimi nnaasi mucallimi nnaasi dadka kuwa bara alkhayra wanaagga iyo samaha bara dadka khayrka iyo wanaaga iyo camalka saalixa iyo diinta ummadda bara intaas u ducayso ammaanta ilaahay axadku ammaanana hadee waa axad loo dembi dhaafay rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan xadiikaas marka sheekhu uu sheegay ayaa kaaga filan cilmiga fadligiisa isagaasaa kaaga filan nusada qaarkoodna xadiiun xasanun saxiixun hariib bay qorayaan nusada qaarkood tirmidi sida nusadii karji amacruuf alkarji ama alkarkhi saasay qoraya idan ruuxa caalimka ah ee diinka ilaah yaqaanee ku dhaqmaya iyo addoonka ilaahay caabudo diinka aan aqoonin waxaa u dhexeeya xagga fadliga iyo qiimaha inta u dhaxaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada kii u fadli yaaraa inta udhexaysa oo kale marka cilmigaa laga hadlay waa cilmiga sharciga ah, ee diiniga ah, ee ilaahay iyo rasuulkiisa lagu garanayay ee waddada toosan lagu qabanaya ilaahay lagaga cabsanaya baa loo jeeda marka shayga sidaa u qiimo badan barashadiisu waa in ilaahay dartii loo barto danaha khaaska ah iyo waxaan ku anfacayn laga ilaaliyo وcan abi darda radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh ali wasalam yaquul man salaka ruuxii qaada ariiqan wado iyo jid yabtaqi uu ku doonayo fiihi wadada ayada iyo jidkaasi cilman cilmi sharci ah sahla allaahu lahu ariiqan ila ljanna ilaahay baa u sahlaa ninka asaga ah wadada uu qaaday owgeed wada janno ugu sahlaa bimacnaa dadaalka aad ku bixiso cilmiga diinad aad baratid waa dadaal aad ku janno galayso intaasuu nabigu u jeedaa calayhi salaatu wasalaam ama wadda u qaad ku aadan ee diinka baratod ilaahay ka cabsato ku aadan jannuu ku geynayaa ku dhaxal siinayaabuu subanowleh waina almalaaikata malaaigta ilaahay uunkiisa hadda u fadli badan ama u sharaf badan marka laga soo tago ambiyada rususho khilaaf ka taagan yahay la tadacu ajnixataha la tadacu waxay dhulka dhigtaa ajnixataha garbaabadeeda iyo baalasheeda liaalib alcilmi ninka cilmiga raadinaya ridan qanacsananay ku qanacsantaho jeceshahay bima yasnacu aalibucilmi wuxuu samaynayo dadaalka uu bixinayo wakhtiguu bixinayo habeen iyo dharaar wati wakhtiga uu gelinayo inuu diinka ilaahay barto jacayl ay jeceshahay darteed bay malaa'igtu garbaabadeeda iyo baadadkeeda u gogashaa ruuxa taalibu cilmiga ah maxaa yeelay cilmigu kugu xidhahayaa xumuhu kaa fogaynaya daakir caabido waxaad noqonaysaa ilaahay ka cabsado oo khaashica malaa'igtuna hawshaasayba ku howlan tahay addoon walba addoonku rabbi oga dhow yahay kana cabsi badan yahay bay ka jeceshahay midka kale mar haddii ninkan uu waddadii wanaagsanayd cagta saaray oo ilaah lagaga cabsanayay malaa'igtu waa soo dhowaynaysa garbaabadeeda u dhegaysa wa in alcaalima ninka caalimka diinka yaqaan layastakfiru lahu waxaa u dembidhaaf weydiinaya man duul fi samaawaati cirarka ku nool waman fi lardi inta dhulka ku nool xata alxiitaanu fi lmaa xataa waxaa u ducaynaya kalluunka ku jira badda ku jira ay biyaha ku jira xata alxitaanu fi lmaa jamcu xuutin xiitaanku wa fadlu alcaalimi cala alcaabidi ninka caalimka wuxuu dheer yahay ninka ilaahay caabudayan aqoon lahayn ka fadli اlqamari cala saa'ir اlkawaakib ka fadli اlqamari dayaxa ayuu la mid yahay fii riwaaya leylat اlbadri dayax afariyo tobnaada oo buuxa fadliguu dheer yahay calaa saa'ir اlkawaakibi xidigaha intooda kale calaa baqiyat اlkawaakib dayixu iyo iyo xidiguhu waxay isdheer yihiin dayax shan iyo tobnaada ama afariyo tobnaada waad garanaysa iyo xidiga waxay isdheer yihiin laakiin nabiga iskaga shabahay ee ninka caalimka ah uu u ekaysiiyey dayaxa afariyo tobnaadka ah ninka caabidka ah ilaahay caabudayeyna uu u xidigaha ifaya waxaa weeye dayaxa afariyo tobnaadka ah laftiisana waa u ifahayaa ummaddana waa anfacaa bini aadan oo dhan makhluuqaadko dhan buu anfachaya dheeftiisu iyo nacfigiisu iyo nuurkiisu uunkoo dhan buu gaadhayaa caalimkuna waa sidaasoo kaleo naftiisana waa anfacaa ummaddana waxbuu taraya laakiin caabidku xidigahoo kale weeyo xidiga iskoodu may u ifaan nuurkoodu iyo biriiqoodu iyo waxa ay iftiin bixinayaan cidna wax ma taraa aadama wax kuma taraan makhluuq kale wax ma taraan allaahumma inaad xidigahaad ugu taqaano habeenaad dhuntay ama bad ku salasha ama berri aad xidigta garato wajahooyinkaad ku kala fahanta mooyeen wa calaamaatin wa binajm hum yahtaduun ay noqota mooyeen si kale ummadda waxuma taraan nacfigoodi iyo ilayskoodi iyo ifkooda iyo nuurkoodu mutacadi gudba ma aha saa darteed caabidka ilaahay caabudayaan caalimka ahayn cibaadadiisu asagunbay ku egtahay ku kooban tahay buu subanuhu u jeeda calayhi salaatu wasalaam meesha ninka caalimka ah, dayaxoo kale uu yahay toddobada qaarooda ifinaya warkaa inaad fahanteen baylata wa ina alculamaaa kuwa ilaahay yaqaana waratat lmbiyaai ambiyada kuwa dhaxlay weye ambiyaday dhaxleen maxay ka dhaxleen cilmi iyo risaalo iyo diin bay ka dhaxleen waina alambiyaa risaaladu waxay xambaarsanayd nubawad waxay xambaarsanayd ee dhaxal ay ka tagtay diineed ayay xifdtan yihiin yaqaanaan ummadda ku anfacayaan nabiga xilkiisii bay sii gudanayaan dhambaalkaiyo fariinta nabigay ummada gaadhsiinayaan wa ina alambiyaa ambiyaduna lam yuwariuu ummadda ma aysan dhaxal siinin diinaaran dahab walaa dirhaman iyo fido wa inamaa warauu ummadda waxay dhaxal laga reebay alcilma cilmi baa laga dhaxlay naxnu laa nuura macaashir alambiyaa ma taraknaahu sadaqa nabigaa inoo sheegay annagu haddaan ambiya nahay nalama dhaxlo wixii aannu ka tagnay adduunyaah waa waqaf fii sabiili illah naga dhaxasheen diin allahuma hal ballaqtu allahuma fashhad wey nabigu wuxuu ihi faman akhadahu cilmigii ruuxii ku qaata faman akhadahu cilmigii ruuxii qaatay ambiyada cilmigoodii barta akhada wuxuu qaatay oo u dhaxlay bixadin dheef waafirin aad iyo aad weyn ambiye maxaa laga dhaxlay diin iyo risaale iyo iimaan iyo tawxiid ninkii cilmigii ambiyada bartana dhaxal weyn buu ambiyada ka helay wey rawahu tirmid qaala xadiiun cafu rawahu tirmid rawahu daud watirmidi idan tirmidi abu daud baa xadidka wari waana xadiid sugan weeye oo taqaanaa xadii abudarda e, laga wariye laftirkiisu abu yacla iyo bayhaqi wariyaan ibnuqayimna uu taxsiiniye sanadkiisa waxaa ku yimid meesha caalimka marka laga hadlayay inuu nabigu wa wamowtu lcaalimi musiiba ninka caalimko dhinta waa musiibo adduunyo iyo mid aakharo geerida culammada ku timaada waa musiibo weyn oo ummadda wada gaadhaysa musiibatun laa tujbar وثulmة la تusad وnجم طumis وmwت qabiilaة أysر min mwti caalimi sidaasaa nabiga laga warshay xadiika wadaada ضaciifiya lakin ibn qayim wuxuu leeyahay waa xasan buu leeyahay abu yacla iyo bayhaqi baa fi shacab ku wariya nabig wuxuu ihi geerida ku timaada ninka caalimka waa musiibo aan laga kacayn oon laga cifanayn oon la kabi karin laf jabtay wa ulmatun fangor weeye iyo meel dirbi dhisna oo qaybi ka jabto laa tusadu aan la awdi karin haddii dhagax guri dhisnaa dhagax ka baxo ama bir laga siibo wax kaloo lagu bedelo la waayo maxaa la yidhaha ulmatun qar weeye iyo gadow jabay ama gadaan jabay wey laa tusadu aan la awdi karin wax kaloo buxin kara ma jiro wanajmun qumis waa xidig ifaysay oo dantay oo bakhtiday wa mowtu qabiilatin reer dhanoo qabiil dhan inuu baaboo ibar baxo oo idhanka loo siibo ayaa aysaru min mowti caalimin hal caalim dhimashadii waxaa dhaanto weeye qabiil dhan oo lugta la baxa maxaa yeele qabiilku waa booskoodi waa la buuxin karaa oo kuwo kale inoo buuxin qabaa'il intay lagu duulay oy soomaali iskugu tagtay baaba'e baa jira haddana dib u soo cifanayo fooda la gelin la'yahay agoontaa iska kori fufki ka hadhay baa iska bixi laakiin caalim culusoo ilaahay diinkiisa yaqaanoo caamila maalinkuu kaa baxo waa badiil ma laha wax buuxin kara ma jiro xadiikaasi xadiidka la macnaha ah. idan qiimaha ay culummadu leeyihiin maxaa yeelay waa ummaddii nabiga matalaysay ninka caalimka marka nabiga matalya waxaa laga doonayaa dhaqankii nabiga inuu yeesho dulqaadka nabiga inuu yeesho gobanimadiisa inuu yeesho inuu yeesho deeqsinimadiisii dadnimadiisii baa la doonayaa adoo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaxalkiisii xambaarsan hadana inaadan tilmaamihiisa waxba ka haynin waa aafo iyo musiibo adduunyo hadda la arkay xaggana aad caalimnimo sheeganayso waa dhibka ummadda haysta wax walboo dhiba nabigu asaga ummadda uga horaynaya kay saxaabadu yidhahdeen marka la dagaalamayo ay xaaladdu kululaato oo nin walbo geesa uu tiisa u yaabo nabigaan ku dabageban jirayn saxaabadu nabigaan ku dabageban jiray dhibka adduunya halkaasuu nabigu ka taagnaa midka aakharana asagaa u qaawanaaba cid kale oo ugu horraysa ma jirto ninka culummada marka waxaa la doonayaa in ummadu ay cilmigiisa iyo diinkiisa ku badbaado asaguna tiisa uu halmaamo وcan ibn mascuudin radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuul اllahi sal lay slam suu nabigu yidhi waad soo marteen ninkii dhinta ee ka taga maxas iyo maati ka taga failaya wacalay ninkii dhinte maxas iyo maati ka taga dayn iyo culays ka taga nabig wuxuu yidhi anaa tunka u ridanayo anaa u taagan dayntiisana aan baxsho ninka laakiin nacaf iyo xoola ka taga soo maaha asagii caruurtiisa dhaxalhaya aniga waba igama ged wax iga soo gaadha ma jiro warasadiisiibaa qaybsan nab wuxuu ini leeyahay dhibkiinna u xidhan wey anaa u taagan dheeftiinnana idinkaa iska leh annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim sidaa ninka caalimka sidaasaa laga rabaa mm, aamiin allahna astur haddii marka baashu ay noqoto naa iga tiro igu tir hawshii qorqodihii ninkii qorqodaha waa idinka sheekay ma saasoo kale lama rabo iyo dheefba waxaa la doonaya wixii dheefa inaad ummadda u dayso wixii dhibana adugu aad u xidhnaato maxaa yeelay mas diineed baad tahay nabigi baad matalaysa calayhi salaatu wasalaam waa in tilmaamaha lagaa helo dhaqankii suubanaha lagaa helo وعن بن مسعوud رضي الله تعالى عنه قال سمعت رsuuل اللhi صلى اه سلم يقول نضر الله امرأa ilaahay ha nuuro oo ha bilo imra'an أxad samica maqlay mina annaga شhayan xadiiث iyo diin naga maqlay faballغahu gaadhsiiyey ummaddii u gudbiyey kamaa samicahu siduu u maqlay nabig waa u ducaynaya axaadiis nabigaad baranaysaan eed akhrisanaysaan duca nabi baad ku helaysaan ilaahay ha nuuro wejigiisa allaha barakeeyo nadaaradu waa rawnaqaya bilicda iyo dhalaalka kaa muuqanaya ee dhalaalka khayr a ah loo jeedaa wejigeeda ha ayfa aakhriya adduunba weeye ha guulaysta liibaan aflax alwaj baa loo jeedaa nadar allaahu imra'an ruux allaha barakeeyo wejigiisa allaha nuuriyo samica naga maqlay mina annaga haddaan nabi maxamed ahay shay-an diin naga maqlay iyo khayr iyo xadiid faballaqahu gaadhsiiye ummaddii kamaan samicau siduu u maqlay nabigu asagii iska daaya wuxuu leeya waxaan codsanaya inaad sii gudbisaan maxaa jira nabi allow fa ruba muballaqin rubadan hadda waa litaqliid wadaadana waxay dhn baa laga wada waa isku haya fa ruba mid wax la gaadhsiiyaa badan ama yar awcaa ka faham badan oo ka dhug badan min saamicinkii toos iga maqlay buu nabigu leehay waxaa yaabaa ninkii ila fadhiyey markaan wax xadiidka sheegayey iga maqlay xugum iyo fahan iyo axaadiista fiqi uusan kala bixin baa waxaa ilaahay ka siinaya addoon dambeoo taabici ah adiga cashirka fadhiya xadiidka waxaadan ka fahmin yaa wadaad kalo gurigiisu joogood oga sii sheekaysabaa ka fahmay dadku isku fahan ma aha ilaahay baa qaybiyey garaadka iyo garashada caqliga allah qaybiya fahamka diineedna waa tawfiiq rabbaani ah iyo hiba rabbi uu bixiyo xagga fikirkaada iyo ra'yigaada ah. fa ruba mubalaqin mid la gaadhsiiyey baa yar ama badan mubalaqin lam yasmac mubaasharatan wey awca ay afah afqahu wacyigu huda waa wacyigii fiqiga fahamka lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum wey ka faham badan baa dhici kara in la arko oo min saamicinkii maqlahay rawahu tirmid waqaala xadiiun xasanun saxiix idan cilmiga ummadda gaadhsiiya oo bara oo idinku barta wasiilo kasta iyo adeeg kasta iyo qaab kastaad ku gaadhsiin kartaa nin mimori qaybiya nin watsab ku qaybiya nin cashiraha ummadda keena nin asagu duubo faafiya dhaxalkaa suubanaha ummadda ha la gaadhsiiyo inta rabbi anfici allah garanaya hebel baan shalay way igu diiday wax damara qaybin maayo hasku dheh kii ilaahay ka ajir siin ummaddana anfici lahaa adaguna aad ku nuuri lahayd inuu weli kuu dhimaya laga yaabo an abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuul lah sal ly slam dadka diinka loo gaadhsiin iyo adeega la isticmaalayo waxaasoo dhan waa ka aamusay maxaa yeelay waa min muruunati shariica alislaamiya shareecadu waxaa weeye howlaha noocaasa laan dhuyacay noqonaysa xilliba waxaa laga yaabaa inay cilmigu iyo diinka lagu faafin jiray keliya in garab neef adhiga garabkii iyo idiin iyo geed jiriftii iyo lagu qoro hadda wuxuu marayaa in lagu qaybsado social media lagu qaybsanaya kitaabtii waraaqda waaba laga tegayba waxsaa loo tataabanhayo ordahaya oo marna nuur ifay marna damahaya yaa lagu qaybsanaya telefoon baa taaban kitaab qoran oo dhammaystiran baa kaaga soo bixi waa taaban kitaabka ma joogo waaba damayba derbi baa shaashad lagugu qaban wax walbaa kugu yaalla hadhowna waa lagu kala tegay ila dami meel baabaaki la taabtay waa dansanya qaaba badan baa wax loogu diraya waxaa laga yaaba hal maalin hal milyan ruux u hal xadiis gaadhsiiso toban malyan waxaan markay musakharaadka iyo rabbi idin siiyey khayr isticmaala diinka ku faafiya ummada wax ku tara idabdarrada iyo laaxinka ka daaya kii axmed didaad odhan jiray haddii nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam xilligan maanta aynu joogno ee idaacado iyo warbaahin iyo lalaysya la isticmaal uu joogi lahaa nabigu muxuu samayn lahaa aaaiiin saaca wuxuu wuxuu taagnaan lahaa idaacadaha diinkaas ummadda ka faafin lahaa idinkuna hantidiinni iyo amwaashiinni balaayin waxaad u isticmaalaysaan foodlay qaawan oo isruxda xiddigga dhaantada xiddigga edabdarrada wasakhnimada nijaasnimada usgaga waxaasaad wadaan ummadda lagu lugoyni oo wakhti malaayin lagu bixini idabdaro markaasaa wadaad miskiina allihii allaah laga siin toban daqiiqoon intaas hadda waxaanu soo gaarhnay qadar iyaroo hee qaybtii arrimaha diinta waxaa la daba dhigi aan ku nasanno qadar yaroo miisig oo qabow oo macaan aafo soomaali meeshay marayso diintii waxaa laga dhigtay in yaroo la suuq geynayo kii meel moola dhisa meel suuq weyn dhisa wuxuu idinoo samaynaya in yaroo in yaroo intaa dhan bay ka fiicanta wax badan bayna taraysaa laakiin hadda ganacsigii baa galay diintiiba inaan hawl adduunya ka dhex aragna mooyeene waajib diineed weeye xilka nebi maxamed weye waa dhaxalkii suubanaheenni hala faafiyo xil baa kaa saaran mas-uuliyad baa kaa saaran baabkaba inoguma jirtaba baabkaba inoo jirto saa waa aragteen dugsiyada qur ee ummadda diinka lagu baray carruurteena lagu tarbiyeeyo qaabka meelahay ku yaalaan iyo ihaanada ka muuqata iyo sida macalimiinta loo bahadilayo iyo dhaqaalaha lagu bixin yaraantiisa iyo waa iyo iskuulaadka waxaad ku bixinaysaa iskuulaadkii maadiga ahaa guryaha u quruxsan u nadiifsan macalimiinta u xariifsan u qurquruxsan u nadaafad badan mushaarka u sarreeya waxaad ku bixinaysaan waxaa la helay intaasoo sano kun intaasa waxaa la helay labada maraykan fasco digame christopher colombos baa waxaa sameeyey majilan baa halkaa maray eedadeen baa booday daanyaraan ahaan jiray kadib baan dad noqonnay inaan dameero noqonno waa laga yaaba waaga dambe wax aan shuqul ku lahayn oo diin xumo ah iskuullihii lagu faafinaya ay culummadeenu yidhaahdeen ninkii iskuul noocaasa ilmihiisi geeya ilmihiisuna uu khatar u yahay iskuulkaas intuu ku aafo inuu diinkiisaba dhaawac gaadho faqad ka faray yidhaha culammadu isagaa gaaloobaya iskuullihii noocaasa saad u dhisteen iyo saad u iyo teeramka marka la gaala lacagta waad shubaysaan waad kaashgaranaysaan saddex bilood baad issii raacinaysaan macallinku hal sana lasii shubayaa macallinkuna bishu markay dhammaato wixii yaraaye carab dhaqahayo naftiisa ku celinaya looma ogolo macallinkan baana dhibay waa qoryo lacagga bishiiba ma dhammaanee shan bay maraysaay marka hawshaas meeshaad idinku diinka ilaahay dhigtaan hee baad idinkuna taallaan aakhriya adduunba taa ogaada markay saxaabadu kitaabka halkaa saareen ilaahay baa u gargaaray idinku laakiin markaad ku joogsateen waxaad maxaad ka faa'iideen inay caamo aan kaadida si looga iskaga dhaqa aqoonin oo ilaahay ku kufriyey oo maraykan hrabiba ay tarbiyaysteen oo dacwo cela idiin taliyaan oo idinkii culimmadiinni cuqaashiinni nabadoonnidii daba fadhiisataa marti u noqotaa waxay tagtay dalka dhannaa ee yamaneed ee yamane saciid la odhan jiray inay ka taliyaan koox rawaafid ah itnaa cashariya zanaadiqa ah ilaahay rasuulkiisa ku kufriyey diinta islaamka bannaanka ka ninku sidiisuba ama gaalnimo wata ama islaamnimo ha wata hadduu nafya maal quuro asaga kuu talin wax la hubo weeye yaman awe yaa ka talay hadda xuutiyiin wax laga weydiinaya haddana khatar gelinaya sacuudiga iyo baytulahi alxaraam culaysku way kulaaxahayaanba lubnaan aw iyo suuriya yaa ka taliya rawaafid lubnaan boqolkiiba siddeean sunniyiin weeye shawaafici weeye inta soo raacdana waa xanafiyo in yaroo kristanoo malageed galay baa la joogta xaggey ku jambeeyeen xisbullaahi baa ka taliya nafya mal bay quudheen adduunku waa sidaa daad diinkiina u idinkuna waad ku cizoobaysaan maalinkaa diiddaan waxay dheen haweenku markaa isku xumaynayeen naagti ninkeeda haysan weyda hee waa loo hayn bay ninkii inuu naftiisa quura diiday iyo diinkiisa wax u tala diida nin shaydaan oo wato ibliis naf iyo maal buu quray baa xukumi oo u talin ninkii tashan waa loo talin wey warku saa u fahma warku waa inuu caddaado وعn abi hurata radi اllahu tacalى canhu qaal qaala rasuul اlah sal lay slam man su'ila ninkii la weydiiyo can cilmin ay sharciyin cilmin sharciga ninkii la weydiiyo su'aal diineed isagoo garanayana fakatamahu qariyoo diida inuu sheego jawaabta saxan uljima waxaa lagu xakameeyaa yowma alqiyaamati maalinka aakharo bilijaamin xakamo min naari naar ah xakamo naaraa loo gelinaya liijaan naaraa loo gelinaya fardaha iyo dameeraha iyo baqlaha birta afka loo geliyay isuma arag halkaa lagaga xidha xadhigga la qabsada lagu kontaroolay imtixaanka ee maanta farasku ama dameerku uu ruughaya naftu ay hayso iyo baqalku taas oo naaraad afka lagu gelinaya uljima waxaa lagu xakamayn ama lagu lijaamayn yowma alqiyaamati maalinka akhra bilijaamin xakama ama lijaan min naari naar laga sameeye rawa abu daawud tirmidi wabnu maaja ibnu maaja xadidka waa wariya wa qaala tirmidi wuxuu hi xadiiun xasan xadiidku ibn cabaas baa lamida oo ibnu maaja uu wariyo kii eh, waxaa la mida ah anas kii cabdulahi bn amn caas cimd bn xibaan baa la mida ah. aljamahu اllahu ywma alqiyaamati bilijaami naar baxdida ilaahay baa xakamaynaya lijaam naareed baa laguu gelinaya hawshaa khatar wey halkaasuu nabigu gaadhsi maxay waa dhaxalkii nabi maxamed yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika nabiga laga nabigu waa dhintay kitaabkiisi iyo diinkiisa ummadda yaa gaadhsiinaya idinka bartay haddii marka masaladii lagu weydiiye diiniga ahayd adoo garanaya aad ka jawaabi weydo de maxaad qarisay waxyigii dhaxalka nebi maxamed baad qarisay waa in lagu ciqaabo lijaan xakamo naareedna lagu meeshii dibnahaad afka xaqa ka sheegi weyday waa in naar lagugu bedelo mas-uuliyadda uu diintu leedahay faafinteedu ayaa ayay kutusaysa xadiidka ibn cabaas waxaa ku yimid jaa muljaman bilijaami naari ywm alqiyaama waxaabaad ka soo booday qabrigaada adoo xakamayso naar ku xakamaysa maantoo dhan bannaanka la taagay banka yowm alqiyaama sidii faraskii ruugahay lijaanka iyaad lijaan naara saa u ruugaysa saa fiirinaya caliyadu iyo caranku socdo laba qodon baa laga soo reebayaa keliya laba goor baad badbaadaysaa ka badbaad waa goorma cilmiga adoo garanaya haddii aad sheegiddiisa ooga baqdo in adiga nafahada khatar laguu geliyo lagugu dilo inaad iska aamuso way kuu bannaan tahay wa min baabi اlamri biاlmacruuf wاnahyi can اlmunkar wey waad garanaysaa laakiin sheegiddiisu waxaad ka baqaysaa maanta haddaad sheegtood u jawaabta ninkaani inaadan ka dambayninba dhibaato weyn lagugu geysto lagugu baabi'iyo aduguna naftaada inaad hurto diyaar markaa uma tihid inaad kafankaada soo xidhatana diyaar uma tihid dhibka ka imanaya hawshaasna ma xamili kartid dadku isku awoodna ma isku gegsina ma aha isku isku keni adeygna ma ah hab nugul oo wax yar ay ku filan tahay ninbaa keni adag ninbaa geesi ah ninbaa fulay ah dadku isku meel isku miisaan lama saari karo markaad qiimaysay su-aashanka jawaabkeeda waxaad ka baqday inay bangaani ku geyso marka maxaa kuu bannaan bangaani waan iskaga halqabsadaan meel dhib badan ma ah waa caruurta yararkaa la geeya meeshaan stationkan iska sakaraadka halqabsi inaad wax ku fahantaan baan raba meelo ka weyn baa laisgeenaya waa laiswaayahayaa marka marka way kuu bannaanta rukhsa kuu bannaan si guud wey haddii anuu oo markaa waxaa shardi a ah, laakiin in culummo kale ay joogaan oo su-aasha ka jawaabi kara waxaad leeda bal anugu waa yar cajsinahay ma fahmaysniye bandol balsii bal sheekhebel weydii bal xilli kale igu soo noqo culimmadu waa badan yihiine bal culummadan weydii waa kuu bannaan tahay marka labaad ay kuu bannaantah inaad aamusto waxa markaad ka baqayso isagan saa'ilka ku weydiy inuu ku fidnoobo ama ummaddu ay ku fidnowdaba cilmi khaasaa jiro mararka qaarkood la qariyo saan ummaddu ugu fidnoobin xadiu الnaasi maa yacrifuun aturiiduuna an yukadaba allah warasuuluh ma anta muxadiثa qwma xadiiثa laa tablغu cuquulum ila kana libacضi fitna asaga yaad aragtayba ku weydiiye hadaad u jawaabto inuu ku fidnoobaba sayidina cali ibnu cabaas jamaaca min asaxaaba odhan jiray hala fiiriyo maqaamka jamaaca min almuxadiiin baa axaadiis la weydiiyey waxay dhaheen axaadiista ka hadlaysa macaasida iyo dunuubta naar in lagu mudanayo haddaan rabbi ku cafiyin yaan lagu sheegin bay dhaheen oon lagaga sheekaynin oon lagu warinin meelahay khawaarijtu ka taliso dhiig bay ku bannaysanayaan axaadiisu sifaad qaybo ka ah oy caamadu khalad ka yaan lagu dhex baahina dadkaan aqoon iyo caqli ku falan lahayn axaadiiulfitan qaybo ka mida yaan lagu sheegin meelaha qaarkood oo kii abu hurare yidhi laba jiraab ama laba eh, jawaanoo waaweynoo cilmiga nabiga ka qabtay mid soo maaha waan baahiyo waan qayb ummadoo dhan baan midna marmar baan wax ka soo qaadaa waan qariyey haddaan maanta idiin sheegana boocaan iguma yaallahayuu yidhi bocan aan ku hadlahayo waa la waayahaya bimana waad i gowracaysaan yani labadaa goor baa lagu ogolay inaad lafaada u cabsato iyo iyo inaad saa'ilku u cabsato iyo ummaddii in xadiidka qaab ama macno khaldan ka fahmaan laakiin adoon labadaa xanuun midna jirin culummo kaleoo ka jawaabtana aanan helaynin haddaad sheegi waydo xakamaha naariyeed baa ku sugahay halkaasay marka ka taagan tahay shareecadu cilmiga ummadda gaadhsiintiisa wa canhu can abi hurata radi allahu tacaala can rasul lla sal slam man tacallama cilman ruuxii cilmi barta cilmigaasoo mima yubtagaa bihi wajh ullah cilmi baad baratay diineed oo kamida ah culumta loo barta ilaahay dartii waa cilmiga sharciga hadde ee ilaahay loogu dhowaado ee lagu helo naarna lagaga badbaado mima kii ka mia yubtaaa bihi lagu dalbo lagu doono wajhullahi ilah darti loo barto aakhare iyo ajir lagu raadsado laa yatacalamhu ooma baranayo ila liyusiiba bihi arada min addunya kitaabka qur-aanku baranaya dan kaleu kaleeyahay axaadiistiibuu baranaya dan kaleu kaleeyahay fiqigii axkaamtiibuu baranaya dan kaleu kaleeyahy muxuu ka rabaa xoogu mushaaraad ku heshay xooguu halgaa doctor hebel brofesor hebel sheekh hebel hala yidhaahdo xoogow dhadhan ah iyo carodhaq hawlo jidiin buu ku raadinaya ilaah kaga cabsatid ummadda aad gaadhsiisid xaqii aad ka gudatid midna oma baranayo hawshubaa gashay hawshu baa gashay anigii ka sheekeeyey baashu moogta haddii nacfi adduunya soo galo hawshan diimeed khatar andalus ibn amiira wuxuu dhihi jiray oo meel furin ah deganaa iyo wuxuu ihi meeshaan macalimiinta qur baramo intiina kale waa inaad duushaan nin walboon macallin qur ahayn wuxuu dhihi waa in la baxo faraskiisaa loo diyaarin iyo gaashaankiisii iyo warmihiisi iyo leebkiisi hala duulo ummaddii iyo ciidanka diyaargaranaya waxaasoo dhan buu u sheegay marka waagi hore marka intuusan amiirku amarkaa soo rogin tuulada dhan waxaa jooga dhowr iyo toban macalin baa layidhi waxun aan farakutiris ah tuulada waagidan waxaa laga helay saddex kunoo macallin qur bay isu bedeshay saddex kunoo macallin qur oo tuulada ma qaadee kulligii maxaad noqoteen macallin qur maxaa keenay sinni walba uga hadho milicdu ay ka socoto ee nafya maal lagu waaye lagu gablamaaye lagu agoontoomayo ee gabdhuhu geesaasaya naftu waa musiibo wey idan hadda waxaa gashay diintii barashadeedii he duqaydii hadda caruurta dhalay ee ubadka korinhayay ilmihiisay u wadaan dugsi hoose ka soo bilow maya rawdo ka soo bilow meeshii carruurta lagu tarbiyey maxaa dhalaan yararka lagu afbaro ya rawdada waa afcarabi nasri kaa yarkaa dee rawdaiskhuulku eh, waa mar dambu bilowda waa lagaalka laga soo bilaabay laba sano ku celceli haddana afar sano kadib dugsiga eh, hoose mid dhexe sare jaamacad ka bixi sanadkii jaamacadaha gaalada iyo meelaha waxaa ka qanjay dhowr boqoloo kun xaggee la aadahaya shaqa ma jirto kenya shaqa ma laha madowgii baa shaqala midinkaa shaqaynaya oo indhaha laakiin kii qur-aanka la baray dugsi qur-aan buu iska furanhayaa welimihiisuu iska akhrisanhayaa tafyo taxiil buu raar ku dhaqanhayaa biilkiisa ma waayo duqda iyo odaygana waxbuu u tuuraaba duqaydii hadda soomaaliyeed waxay leeyihiin carruurta dugsi qur-aan bes ha la baraba siyaadaba wax laga faa'iidii fiisigiis iyo chemistry iyo biology midna ma jiraan bay dheh maxaa hawshaa keenay waxay sugayeen caruurta say u wadaanay fiiga oga bixinhayaan markuu saa u qalanjabiyeba hmm, inay shaqo bilaabaan oo iyaguna isku filaadaan waalidkana wax taraan oo wax ku soo celiyaan sariirta buu soo seexanayaa kadibna daraagas buu bilaabi sigaar iyo qaad buu bilaabi faraxuma ka baqa dacwadiisii baa socotaba wadaadka miskiinkaa ee shalay ka yimid darkaadhowrna xumaad guudan buu qaatay qur buu bartay dugsi iska furtay indhahuus daba dhigay hawshii waaba okayba duqayd hadda way xisaabtamayaan xisaabtanka maxaa keenay jeebkoodiiba culays ay ka dareebeen ma aha diin jacayl diin jacayl maaha xoogow hawshay kafil hayeen dhadhammadii ay kafilheen iskuulaadka iyo jaamacadaha maadiga yaa laga waayey nin odayon saaxiibbanayo reerka ah yaa iiga sheekay waa dhoweyd waran baadhi hebelow dhowr iyo toban caruur dhalay buu waagi hore maadi isagoo nin culumu ah oo la daba orday oo la daba orday oo la daba yuu waxba ka keeni waayo baha dambe uu qabay carruur say dhashay wuxuu yidhi hal nin dugsi geyn ma jiro cafan iskuul geynayo hal oo iskuul geynaya ma jiraan dhammaantood ku i yaraaba hadda qur xufaad wey masaajidda ummadda ka tujiyaan waxay cunaanna anihay weydiiyeen qaybna jaamacada islaamiga u diray bahihii hore dhan wuxuu ku khasaaray kan waa brofesor kan waa baylot kan waa duuliy waxay hayaanna ma jiro shaqana waa loo layaha aminkan anigii hooyadood bay naftan ogaha biil keena wax keena wix hadda ka dambeeya khalad baaban galaye dugsi qur iyo kitaab ilahay baad igu ogtahay wadaado haddaad fiicantaan ku lagu soo ducay wayna kuu hagaagi isaga hadda waa kuwuu qur-aanka baray dugsiyada islaamka u geeyey baa aabowloo garab taagno wax taraya inta kale wuxuu ku haya ma jira ka taagan yahay caruurtiinnu diinta bara xirfad yar ay ku shaqaysaanna bara wax kalaa ku mashquulina daad ka faa'iidi weydaan aakhariya adduun anaa u qaawan iqabsada banka qiyaamay keena diinta intaad bartaan markay si fiican waxu bartaan oy diinta bartaan farsamo gacan ooy ku shaqaystaan keliya bara fuundiye ka dhigadaa rabtaan dugsiyada faryaamada geeya soo ma taqaanaan dugsiya kenya waxaa ku yaal iskuulle wa lagu barto sanacada sanacadaa lagu barta laguma barto physics iyo biology chemistry iyo balaaye iyo saynis iyo bakti laguma barto iyo daanyaraan ahaan jira iyo dameeraan ahaan jir mid laguma barto maxaa lagu bartaa farsamada gacanta saliidaha sida loo sameeyo maqaarkay kabaha sida loo sameeyo alwaaxda sida siraha sida loo sameyo guryaha sida loo dhiso farsamo gacan barta soomaaliya waaynu joognay markii wiilka iskuulka lagu keli waayo dugsiga lagala samra xaggee la jiray garaashkaa la jiray dugsiyo farsamada ku yaalla soomaaliya way isku kenyay kaga fiican yihin weliba wax walba kuwa beeraha ku yaal nooc walbaad ka helaysaa oo waliba raqiis meelaha kale ka raqiisa isagoo diintiisa yaqaana ganacsigiisa ha barto farsamadiisa ha barto gurigiisa ha dhisto alwaaxiisa ha jeexdo biilka halkaa ka raadsado diintan ummadda ha baro maxaad waxaan kale ka faaidaysaan ii sheega maxaa ka haysaa iskuul maxaa looga baahan yahay iskuulka laba maaddo basaa looga baahan yahay waa afafka iyo xisaabta dakhtarteede dakhtirka adoo halkaa fadhiyad baran karta mas-uul bay ku xidhanta bahalkan labiyo tobanka sana laysdaba taagan yahay imtixaankaa waxba kama jiraan ku gooniood baran dhakhtarnada gooni ood u baran kartaa shardigaa laga dhigay miya cirkaa la aadeed bakhtirnimadii lacagtaada hadhow ka helaysa rofesorka wax soo bartay u shaqeeya hadda oday soomaalida macawista jiidahaye oon xisaab aqoonin buu shaqeeyaa oo shaqaale u yahay dhakhaatiirtay u shaqeeyaan hadda ganacsatay u shaqeeyaa adugu haddaad shilin fiicanoo xalaal hesho waxaa kuu shaqaynhaya donald trump baa kuu shaqaynaya donald trump waagii uu horay shaqaalo u ahaa mike tyson buu shaqaalo u ahaa warkaa ma haysaa mike tyson waagu feertami jiray ninka la taliya xoogaha dhaqaalaha u aadiyey ninkan uu ahaa maraykan hadda qabsaday adduunyadaa ninkii hee shilin la unbay daba socotaa ha ku mashquulin wawlahaas waba dhaktar indhaha kaaga baabi'in saad wax u mudaysaa ku baabi'ine aayad si kale u shaqayso diintaadana baro wadaadii hadda kula qana carurtooda maadi maxay ka keeneen dhakhtar ba khatarku hadda ka fiican yahay diinta kaga fiican yahay baa laga jecelaya kuwa kale soo sidaa maa tukade ee jamcada tukanhaya ummadda u naxariisanaya nadiifta ah yay soomaalida jecel yihiin adduunko dhan baa laga jecelyahay gaaladii baa hadda kala jecel idinku saad isu qiimaysaan baa laydinku qiimaynaya marka diinka yaan loo barin adduunyee ilaahay dartii ha loo bartu nabigu ilahy laa yatacalamu diinkii ooma baranayo ilaa liyusiiba inuu helo un mooyeen bihi bidiini ku helo iyo cilmigii haradan ujeedo nacfi min addunya bedberka addunya ka mid ah. ku heshid maal ku heshid buuba diinta u baranaya kitaabka akhriya nabi walba rasul rabbi soo diro mudis muxuu ku leehay qul ma as'alkum calayhi min ajrin waxba idinkama rabno war fariinta diineed naga qaada war waxyiga qaata war diinta qaata hal shilin sinina waxba hana tarina wadaadkuna sidaas laga raba diinka waa idin sheegaye isku soo dardara lama ogolo maa asalkum calayhi min ajrin baa lagaa rabaa ambiyada cid ka baahi badnayd ama ka dhib badnaa ama ka culays badnaa ma jirin halkaasayna ka taagnaayeen maalinka wadaadku dantiisa adduunyo iyo aqoontiisa diinaad uu isku xidho maalinka shimbirkiisu dhaco weeye ilaahay uu fadeexeeyo laba shay oon isqaadi karin buu isku larhayaa oo ilaahay rasuulkii ay diinaan la isku nabigu wuxuu idhi lam yejid ninka sidaa yeelay diintii la baranhaye dan adduunyo u galay lam yejid ma helo carfa aljannati jannada carafteeda ma helo saxaansadii udgoonka jannada ma helo yowma alqiyaamati maalinka aakhiro idan janna ninka carafteeda heli waayo macnedu waa maxay sagarhkeeda mari maayo ma gelayago yacni riixa nabiga carafteeda udgoonkeedu ka waday udugeeda rawa abu daawud biisnaadin saxiix وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد baan maqloo leh goormuu nabigu yidhi waa fii xajat اlwadaac sanadkii nabigu ummadda la dardaarmay xajkiisa u dambeeyey sanadkii tobnaad ee hijrada siddeean maalmood buuba nabigu sii noolaa ama waxaan sagaashan dhinnay siddeean iyo dhowr maalmood siddeetan iyo koo beri baaba la sheegaaba waa dardaaranka u dambeeyey nabigu muxuu yidhi alayh salaat wasalaam ina allaha subxaana wataala weyne laa yaqbidu alcilma cilmiga ma qaado aqoonta diineed iyo waxyiga sunnada ma qaado iyo qur-aanka intisaacan siibidu ka siibayo siibidu yantasicu ka siibayo min annaasi ay min suduuri اnnaas culummadii oo joogta qur-aankii iyo sunnadii iyo cilmigii laabtooda laga masixi maayo laga tirtiri maayo ee cilmigu ku baaba'ahaya walaakiinase yeeshee yaqbidu alcilma cilmigu ilaahay tirtiraya oo qaadaya biqabdi lculamaai culammada dhammaashahooda iyo dhimashadooda caalim walba ku dhintay cilmigiisu dhintay laakiin culimmadoo taagan iyo ummaddiioo taagan qalbigooda iyo laabahooda laga tirtiri maayo diinka ay xifdsanaayeen qur iyo axaadiis laga baabi'in maayo laakiin cilmigu waxaa lagu qibdoonayaa culammadii xambaarsaneed baa dhammaanaysa nagadan soomaya xadiidkii abidarda wmowt اlculamaa wmowt اlcaalimi musiibatun laa tujbar waulmatun laa tusad wanajmun طumis wmowtu caalimin wmowtu qabiilatin aysaru min mowt اlcaalim haddaynu soo marayn caalimka hadduu dhinto fiqigiisiibuu la tagahaya halkan markuu nabigu sidaa yidhi yo saxaabadu nabi allow ilmiga see loo aan u waayaynaabay dhahday culimmadu dhammaata xataa cilmigii see loo waayay anagoo masaaxiifta qur-aanka iyo axaadiista aanu qorannay ayna dhex yaallaan cilmigu see u dhammaanaya cilmigu see u gaasiraya cilmigu see u yaraanaya kutubtiiba waa noo qorane masaaxiiftii baana dhex taalle baa saa loo qaybinayaa axaadiistii saxiinka sunankiiba baa saa loo daabacaya madaabic waaweyn baa u samaysanaynaa saxaabigii sida nabiga uu la yaabay uu ka cadhooday wuxuu ihi waxaan moodayey inaad sidaa ka faham badantaan ku mooday maanta ka hor ma waadan arag buu nabigu yuhuud iyo nasaaro kutubtoodoo dhex taalla in dhaxalkii nabi ciise iyo muuse waxba aysan ka haynin maxay kutubta ka faa'iideen kutubtoodii oo dhex taalla towradii injiil oo intaasoo nusqa ay ka qorteen inay caama ka yihiin oy kafara ka yihiin soo ma aragtid diinka wuxuu u baahan yahay culmo aad ku fahansiisa kaabira can kaabir ka soo gaadhay sooyaalka taariikheed yaqaana dhaxalka yaqaana idan kitaab qoran oo taabacan oo ku dhex wax badan ku tari mahayo caalimkii ka turjumaya ku fahansiin haddii la waayo saa darteed baa ilahay nebigiisii ka yidhi waanzalna ilayka dikra litubayina linaasi ma nuzila ilayh nabigu markuu meeshii ka baxay asxaabtiisii baa ummadda dhaxalkii fahansiinaysay diintu fahm bay u baahan tahay culimmadii fahmaysay ee kuu sarrifaysay ee ku hurkacaysay dhaqan iyo wanaagba haddii la waayo waraaqa wax ku yaallaanoo meel yaalla wax badan ku tari maayo cid wax tarayso yuhuudi nasaare wax tari lahay saxaabiga qancay ha nabi allow meel kalean ka fiiriyey raalli ahu isdeji nabigu markaasuu qaboobay yani nimaad filayso inuu ku fahansan yahay haddaad aragto inuu ka buskiciyo meel kale markii geel la hoosay gore u haystaa buu dhihi waad cadhooni nimaad muddo soo waday hadduu laaxin ka bixi waayo nimaad muddo wax u sharxaysay asludiinkii hadduu ka buskiciyo awliya la baryi karaa maxaad samayn xataa idaa lam yubqi caaliman xataa idaa lam yabqa caalimunna waa bacdu nusakh baa qoraya waa riwaaya maxfuuda xataa idaa goortii lam yubqi ilaahay uusan soo reebin caaliman nin diinka yaqaana haddii la waayo ummaddii diin bay u baahan tahay baahideeda diineed wax ka habtiray u baahan tahay ciday wax weydiiyaan bay u baahan yihiin caamadu su u baahan tahay nawaasil iyo mushkilaad baa imanaya culimmadana dhammaade waa leedeen maxaa la samayn ittakhad annaasu dadku waxay samaysanayaan riwaayada muslim xataa idaa lam yatruk caaliman meesha xataa idaa lam yabqa caaliman aw lam yubqi caaliman baqiya iyo abqa unbay kale yihiin dhib ma laha waa ulaai iyo rubaaci unbay kale yihiin ittakhada dadku waxay yeelanayaan ru'uusan wa fii riwaayat ru'asaaa ru'uusan waa jamcu ra'sin ru'asaa'ana waa jamcu ra'aysin way kala duwan yihiin bayna u socdaan ittakhada annaasu dadku waxay samaysanayaan ru'asaa'a haddaad tidhaahdo waa jamcu ra'iisin madax bay yeelanayaan hogaano diineed bay samaysanayaan ru'uusanna waa jamcu ra'sinoo niman madaxweynoo nabadoona iska dhigi culummo indhaha istabadhigi bay yeelanayaan juhaalan laakiin aqoon daran culimo hadii la waay maamsh meeshaa ku ciyaarahay caamo ayaa meesha qabsan caamadii maay shaarkii maxay labisteen laakiin caamada maxay labisantahay shaarkii culummaday labisan yihiin shaadaan cawliyahan baa lagu yidhi baa layidhi shaadaanow haddaad culummo tihiin waadna wareeriseen wadaadkii reebaar dheere ee koonfur fiqiga bari jiray axkaamta waxaa la yidhi waad waa idinku warray haddaad culummo tihiin kanuu hebeli leeyahay kanuu hebeli waadna wareeriseen haddee isku soo logoduuda ey bay dheenfoori badan uu ku jahawareeraaye nin xikmad badan buu ahaayo walaalkan iskale nafljawaahirka sheekhiisi wey ee sarfiga qoray sheekhiisi wey wuxuu ku yidhi niman culuma idima wereerinne waxa idin wereeriyaan idiin sheegaya maxaa ina sheekhu waxaa idin wereeriyey nin annaga culummada caamada noogu tirsan idinka caamadana culummada idinku tirsan baa idin wereeriyey ma tambisan maa annaga culamo markaan nahay ninkan muxuu noogu tirsan yahay caamada caamaduna caalimbu iyo sheekhbu ugu tirsan yahay ninkii idan qasay ninkan wey ee ninkaana iska aan ka tashanna ninkan annagu wuxuu noogu xisaaban yahay caamay dhaga waaweyn idinkuna wuxuu idinku xisaaban yahay caalimu bilaad wاlcibaad walidalika waalcaalimu cinda alcawaami man sacida almanaabira wahaza alacwaad caalimku cinda alcawaam waa maxa waa ninka mimbarkaa fuula miiskana garaaca tiirarkana gilgila indhaha caddeeya aayado qur-aanka daldala maasha alla oo ninku aqoon badana carabkaada beriya bog ma goys bay ku leeyihin caamadu wuxuu meesha ku hayana ma lama arko maxaad kaga badbaadi kartaa ninkaa inuusan idin wareerin ii sheega ninkaa inuusan idin wareerin shahaada cawliha uu ka hadlay maxaad kaga badbaadi kartaan inaad wax barataan diinka barta somaaliya waxay yidhahdaan ragnimada rag looma dhiibto maxaa ka fiican in la yidhaahdo diintaada hee wadaad looma dhiibto diinta yaan lagaaga adeegin yaan lagaaga teelin diinkaada marti ka noqonin dhaxalka nebi maxamed yaan lagaa xigsanin nin kale yuusan kaa xigsanin sagaal bilood ku dhashay sagaal baad ku dhaatay muxuu ku dheeriya markaad wadaad daba fadhid adugu diinka maa baratid islaamkaad marti ka noqon badhaxalka nebi maxamed marti ka noqon wakhti yar baad diinka ku baran kartaa wakhti yar iska looc jiido afar labaatanka sac laba sac keliya sii maalinkii qur-aanka tafsiirkiisa xifdigiisa dhowr xadiid in yaroo fiqia wado waa isgaadhgaadhi caqli rageed iyo caana idaadba waa la urushaa weeye way kordhi sadar iyo subaxyaha badan bay dheen soomaaliya subaxbaa badan way iskeenaysa shan aayood maalinka dad barato laba sano gudahood caalim baad noqonaysa lixda suurada qur-aanka u koreeya haddaad xifdiyo maca tafsiirkoodu caalim baad noqonaysaa soomaaliya boorka kiciya lixda libax suuradii la dhihijiso garan maysaan suurat اlbaqara aal cimraan nisa maa'ida ancaam acraaf iyo anfaal ku dara acraaf raaciya axkaam badan baa la socotee ama toobaba raaciya inta haddaad barato toddobay noqdeene asabca tiwaal baa la yidhaahdaa hal habeen buu nabiga ku tukaday toddobadaas suuradood salaad buu saatulba hal habeen nabiga ku tukaday isagoo weliba xanuunsan ya dhib ma lehe adigu baasha macalin haygu ballaarinine nimankana wax u fududayaan rabaa xaggeed usii ganta fururaysa hawl saalan ma aha yaan diinta iyo dhaxalka nabi maxamed soomaaliyey laydinka adeegin muslimiinay yaan laydinka adeegin barta zamanulfitan baa lagu jiraa aafaa taagan wadaadkii shalay calanka noo qaadin hor soconnay baa iska netanyahu inoola gelahaya marka maadaama netanyahu laisula gelahayo ma matale iyo caqli iyo garaad baa inaad diinkaadi cid u dhiibato halis wey hawshaa iska ilaaliya hawshaa iska ilaaliya cigaal shadad baa layidhi faras fiicanti loo gaana lay baltijaabi faraskii buu ku dhacay markaasu sixun buu faraska oola orta bahal dheer buu ka booday faraskii buu sii daayay waase bilaabo coli ila galbuuri siduu orda hayaan ama inuu col iila galaabaa ka yaaba wadaaddahan burdhaglaysanayeen maalin walba meeshay ka horto hoos sida biciidki diinkiina ha ku sii daynina soomaaliye ilaahay baa iga sarreeyey allah maxamed sameeyaan ku dhaarta dan kale ka inaad badbaadaan keliyaan rabaa dan kale wallahi inaanan ka badbaada diinkiinna ilaashada rabbi ka cabsada diintu way fududaa walaqad yasarna qur'aan lidikri fahal min mudakir jaaniska maanta aad haysataan ma helaysaan caafimaadka caqliga wakhtiga faraaqan ad haysaan ku ciyaaraysaan ad meelaha maqaxya la fadhidaan bardoodankani waa la isweydiin doonaa waxaad soo marteen ninkii meel fadhiista ama istaaga asagoon alla xusin aakhara daalac baa loo raacanaya meel baad fadhiisatay meel baad martay ilaahayna maadan xusin aakhare xisaab culus baa ka imanaysa ka warrama wakhtigan dheere labaatan afar saacad ku ciyaaraysaane hal masala idinku baranayn hal aaya tafsiirkeed hal xadiis macanihii xukum sharci ah waxaad ku fadhideen ma jiro sarifku meequu maraya kam yasir kam yo gul ree hebel xaggay baasha gaadhsiiyeen annagii ree hebel maanta iyo libintu raacday kismaayo maxaa ka socda muqdisho maxaa kaa galay taadii baabaa ku haysee naft adaba hiraahiraaye maa diinka baratid hawshaasi waa iga dardaaran xumaan kalena kama wadee inaad badbaadaan u wixii mas-uuliyaadka rabbi nasaare qaybo ka midoo ah gudashadood weeye nina xumaan ha arko ha dhibsado nina dheef ha arko taas rag ku kala qaybsan aandhammeeyo xadiiska aan dadku waxay yeelanayaan ru'uusan madaxyaweyn juhaalan aqoon daran fa su'iluu waa la weydiin haddii lashaar culummay fa aftow way fadwoonayaan bayri cilmin aqoondaray fatwoonaya riwaay xadiku uu leeyahay fayuftuuna bira'yihim wixayga la quman bay iska sheegayaan riwaayo kale fayabqa naasun juhaal yustaftwn fayuftuun bira'yihim fayadiluun wayudiluun iyagaa dhumaya ummaddana way dhuminayaan riwaayadii bukhaari kulamaa dahaba caalimun dahaba bima macahu min alcilmi xataa yabqى man laa yaclam mar walbou caalim eh, dhinto cilmi baa la tagahaya waaga dambe nimaan aqoon lahayn baa soo hadhi shar dineed baa qaba wadaad sheekh cumar dhuxu in la yidhaahdo raafdheera waa ugu igu dambaysa waxaa layga sheegay jigjigu jooga ilaah waafajiya khayrka waxaa laga sheegay qolihii sudan iyo masar iyo meelaha ka soo baxay baa deegaanka soomaalida soomaali galbeed ku soo batay waa jaamici waa doctor waa khariij markuu u dhabbagalayna nimanka diinta waxba kama yaqaanaan wuxuu u bixiyey culmlamood culama lamood nimanka xertaa masaajidda wax ku akhrisan jiray xalaqaadka cilmiga xambaari jiraye minaajkii afartiisa rubac qaban jiray axaadiista waxay ka akhristaanba iyo tafsiir kuwaasu marka yaa u dhaama doctoorka brofesorka maxaa le kuwaan dakaatira brofesoro badankood ilaa man raxima rabbuhu hawl daneed shaqaa ka gashabay mihnadii xerurda way hawsha diin badan lama soo bartaba culimo lamood buu caamo culimo lamoodu u bixiya marka muhiimaddu fidnadan intaysan dhicin diinka barta faaftow biqayri cilmin fadalluu waadaluu fadalluu ayagu waa dhumeen oo aqoon daray dhumeen wa adalluu ummaddina waa dhumeeyeen rawaahu cafwan muttafaqun calayh xadiidka abi umaama cinda axmed wakhayri waxaa ku yimid in nabigu xajludaac uu yidhi hudu lcilma qabla an yuqbad war cilmiga barta intaan la aw yurfac ama la kor nin reemiya wuxuu yidhi nabi allow kayfa yurfac qaala alaa ina dahaaba alculamaai ina dahaab اlcilmi dahaabu xamalati aa maraat cilmiga tegidiisu iyo qaadis waxaa weeye dadkii yaqaanay baa tegaya nin walba caqligiisi cilmigiisi aqoontiisi gegsigiisi buu la tegayaa qayb baa ina maqan qayb kalaa tegi caamad kofyada waaweyn oo culimo la moodayo ba idiin soo fadhiisan ribada idin bannayn xaaraantiibay idin bannayn xalaashiibay idinka xarimi dulmigay diinka dhigi gaalada raacay idiin qorshayni kitaabka rabbigayba ku tumani aduguna sidoo loogiisidin baad iska hogani ila waxba ma garanaysid cilmigu marka waa nuur kuu kala saara xaq iyo baailka ku kala tusa yaa saxan yaa khaldan haddaadan fahmin intaa maxaad hadda ka noosho dameerun baa tahay inhum ilaa kalancaami baad ku biiri kitaabu xamd illaahi tacaala wa shukrihi maad ilooben miya hawsh inaan ku dhaafiyaan rabay ilaahay baana og ilaahay anaga dhigo ilaahay anaga dhigo intaas arto inaad u sheegto khayr arinta way ku maqleen dayyeelhayaan weeye xamd illaahi tacaala wa shukrihi ilaahay in lagu xamdiyo oo lagu shukriyo xamdigu intaana ka bixin muxuu imaam nawowi xalaan soo sheegay iskugu xijiyey kitaab اljihaad iyo kitaab اlcilm xalisumaana soo sheegi labadaa tiir bay diinteennu ku taagan tahay alcilmu wاljihaad munaasabo kale xigmo kaloo ii muuqatana idinku daro wuxuu isu dabadhigay sida fanniga wuxuu ahaa ee xariifnimadu ay keenaysa markaad dhan kale ka eegto in la hormariyo kitaab اlcilmi kadibna kitaab اljihaad la dambaysiiyo calى طariiqaة اlbukhaari baabun alcilmu qabla اlqowli wاlcamal la yidhaahdo nawowi muusan yeelin muxuu hormariyey kitaab اljihaad buu hormariyey wuxuu dib mariyey kitaab اlcilmi limaada jihaadka cilmi looma shardiyo jihaadka cilmi looma shardiyo waxaa loo shardiyaa keliya inaad tahay muslim inaad muslim tahay xaggana halgami karta basaa loo shardiya walidaalika saxaabigii nabi allow miyaan islaamaa mise dagaalkan gala wuxuu ku yidhi islaam ah dagaalka gal orod wax soo bara dhihin orod xeree wax soo bara ma dhihin aslim uma qaatil nawowi macnaha inuu fiirsan hataa waa dhici karta oo macnaha uu toogan oo macna quruxsan laakiin xikmadda horaa kugu filan xamdigu iyo shukrigu waa isgalaangalaan waa munaasabad kale markaad cilmiga barato halganto guul iyo liban aad ku naallooto maxaa lagaa rabaa shukr iyo xamd baa layska rabaa nawowi qaabka kitaabka isu dabadhigayo qaab la arkay ma aha quruxda iyo iyo qiimaha uu imaamku samaynayo haddii aad diinkii baratooda ilaahay xaqiisi toosisay xaqu naas ka ilaaliso xaggana aad jihaado oo guul rabbi ku maxaa lagaa rabaa hawsha nabi maxamed lagu idaa jaaa nasrullahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wاstakfirhu xamdi iyo shukri baa lagaa rabaa xamdigu waa in aad axadka la ammaanaye sharafta mudan aad afka ka ammaanto xamdigu waa waa qowl kutushaya ruuxa asaga inaad ammaanayso maxaad ku ammaanaysaa laba arrimood wanaag asagu iskii u leeyahay waa geesi waa deeqsi waa nin dulqaad badan waa wanaag badan yahay meel xunba ma laha wanaag ilaah isaga u dhaliyey baad ku ammaanaysaa weligiiba is waxba ku tarin xamdi baa la yidhaahdaa waxbuu ku taray waad ku ammaantay xamdi baa la yidhahdaa labaduba laakiin waa weer keliya af baa laga idan mawridkiisu iyo mutacalaqiisaa kala duwan xamdigu marka waa qowlun waa weedh ama waa athanaau billisaan inaad carabka wax ka ammaanto bisifaati اlkamaali aw biاlcaطaa'i wاlfadl waad waxay ku soo gaabiyeen waa athanaau biاllisaani cala اlfadaa'ili wاlfawaadil waa la yidhah waaba soo intaa ku gaabiba aلثanaau biاljamiili cala اllisaani aw biاllisaani cala اlfawaadili wاlfadaa'il fadaaishu waa jamcu fadiila waa sifada iyo tilmaanta wanaagsan ruux uu leeyahay fawaadishuna waa jamcu faadila waa caiyadii wixii lagu siiye wey waa inaad ruuxa carabka ka ammaanto hebel nin rageed weeye muxuu ku tari weliga waxma tarine u bogay tilmaamo ruuxu uu leeyahy hadaad ku ammaanto ama waxtaruu ku taray aad ku ammaanto maxaa la yidhaahdaa xamdi ilaahay marka muxuu inaga mudan yahay labadoo rabbi waa leeyahy aلثanaau biاljamiili cala اllisaani biاlfawaadili wاlfadaa'il ilaahay addoommihiisana waa u nicmeey oo waxbuu taray oo abaal buu u galay oo wuu abuuray lixda lixaad buu siiyey islaamnimuu ku manaystay wanaagoo dhan buu u taray sidoo kale ilaahay tilmaamo waaweyn buu leeya cizo sharaf qudro cilmi naxariis xikmo cadli tilmaamo rabbi lagu ammaanana waa leeyahay oo awsaafu lkamaal wanucuut ljalaal la wanaagna waa natariyo ixsaan maxaa dhiman marka alxamdi baa lagaa rabaa intaa waa ila fahanteen shukrigu waa maxay shukrigu dibnuhu lagaa ammaano fal ahaanna lagugu ammaano xaggana waxaad ummadda tartay keliya lagu ammaanaa shukri la yidhaahdaa sababka keena sababka keena yaa ballaaran xamdigu waxaa keena laba sabab shukrina waxaa keena hal sabab shukri wuxuu ka dhacaa lisaanka iyo jawaarixdo dhan xamdiguna wuxuu ka dhacaa dibnaha keliya afka keliya wa qaliilu min cibaadiya shakuur nabi allow ilah baa kuu caawo dhan baad taagan tahay waad rafaad ma iska nasatid afalaa akuunu cabdan shakuura cabdan xamiida nabiga kuma dhigin lanna maqaamka maqaamu اlxamdi me waa maqaamu he ashukur nabi maxaa laga yidhi innahu kaana cabdan shakuura inaa ifaanteen bay tahay waxbaan ku taray waan ku ixsaanfalay haddaad ii mahadnaqdo maxaa la yidhahdaa shukri adoon dibnahaba ka hadlaysa igu mahadnaqday waxaad ise wax ka badan baan ku siiyey abaalkii baan kuu xajiyaa waan ku xidhiidhiyaa weligayna kuma ammaanin maxay leedahay hebel waa waa shukriyey waa nin wixii la taro ka shukriya oo weligiiba isagoo ku ammaani maan arag waxaan halo geelu keensamada arag gurigu isiisamada arag siduu ii salaamo sumada arag suu wiilkaygu u galay sumada arag wanaagga lagu taray ood ka abaalgudba imaa af imaa iyo maxaa la yidhahdaa shukri xamdina afkoo lagaa ammaano lagugu ammaano ixsaan iyo waxtaraad leedahay iyo ood itarta aniga iyo wanaag alla kuu dhaliyeyba waxba itarayni midna meeshuu ka dhacahayuu ku ballaadhan yahay oo waa shukriga midna waxaa keenuu ku guda ballanaya waa xamdiga inaad fahanteen baan u maqlay intaasuu sheekhu kuu sheegay baabu wujuubi shukri ilaahay subxaanahu wa tacaala oo loo mahadnaqo oon laga abaaldhicin buu baab yahay waajibna inuu hawsha iyadaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala fadkuruunii ixusa dhaaca igu xuso oo idaaca oo icaabuda washkur adkurkum waa idin xusahay maxaa idinku xusahaya bilmakfirati wاljanna ilaahay aad dheecuu leeyahay iga cabsada anna waa idin xusahaya aakhariya adduunba cizi iyo sharaf washkuruu lii ii mahadnaqa walaa takfuruni hayga abaaldhicina wey jasaariin ha noqonina wixii aan ergistay abaal iyo nicmaa ka mahadnaqa waqaala tacaala in shakartum rabbi haddaad u abaalgudaan ood ilaahay u mahadnaqdaan laasiidannakum waa idiin kordhinaya nicmada walain kafartum ina cadaabii la shadiid waqaala tacaala nabi allow waqul ilxamdu lilah allah maad iskala dheh wasalaamun cala cibaadihi aladiina istafa waqaala tacaala waakhiru dacwaahum ahlu jannihi dacwadooda u dambaysa hadalkooda u dambeeya weedhooda u dambaysa waa maxay an alxamdu lilaahi rabb nabi maxamed ba alayh salaat wasalaam maalin maalmaha ka marka laga hadlaayo waxaa soo maray nin nabi allah waxaysii timiruu nabigu hayabu gacanta u saaray uu cadhoodo wuxuu maadoo nabi maxameda timir anaga siinaysa maya markuu nabigu gacanta u saaray wuu cadhooday ma qaadanhayo ui manaa timadhiisoo taagi ma qaadanayo iska dhaqaaqay nabigu waa ku kalaa soo maray timirta qudhigeedii buu nabigu gacanta u saaray maa sha allah waa tamratun min rasuulilaahi buui waa timir nabi maxamed uu dhunkada ula dhaqaaqay nabigu kaalay buui afartan dirham buu siiyey afartan dirham oo dahab buu siiyey calayh isalaat wasalaam maxaa waxa yarkii rabbi ku siiyo iyo rasuulkiisi kaa soo gaaro waa la iimaansadaa maa sha allah baa la yidhaahdaa ilahay baa ku barakaynaya lain shakartum hee lasiidannakum wadaadkii tuugsanayay ee xabaad timirta nabi gacanta u saaray ee weynaystay yidhi sha allah tamratun min rasuulilah ee shukriye maxaa loogu jawaabay afartan dirhama fidaal la siiye lacag aad u fara idan tiibuu nabigu tusahaya ninkan wuxuu u bogay iimaankiisa iyo qadarintiisa haba tuugsadee kaana uu la yaabay dadka hataa qaaraanka ururiya sidaa mid baa wixii siisa maa sha allah waa dadaashay wadaado ku dhihi midna adoo dabad iska maray oo rafaaday yoba intii aad baxdi kugu caay intuba kugu haystaaba si lagu keena ilahi baa og وcan abi hurata radi allahu tacala canhu ana الnabiy sal ly slam utiya waxaa loo keenay laylata usriya bihi habeenkii la dheelmiyey baa nabigu waxaa loo keenay biqadaxayni laba weel oo min khamrin khamraa ah iyo wa labanin caana ah. laba dhiilo midna caana ku jiraa midna khamra ku jirto ayaa nabiga habeenkii la dheelmiye lasoo hordhigay fa nadara ilayhima labada dhiil buu nabigu fiiriyay isagoo baahanoo markaa oon uu hayo fa akhada labana caanihii buu qaatay ilaah baa waafajiyey faqaala jibriil saaxiibkii baa wuxuu ihi macallinkiisii alxamdu lilahi aladii hadaaka lilfira alxamdu lilaahi aladii hadaaka lilfitra ilaahay baa mahadle allaha kugu hanuuniyey firada islaamka alfira waa islaamka inaad caanaha qaadatay waa tilmaan ku tusaysa inaad diinka dooratay ummaddaaduna ay diinka qadan doonto wاlbidaayatu tadul cala الnihaaya low ahadta alkhamra haddaad khamrada qaadan dhiilka khamrada aad nabi allow lahayd hawad ummatuka ummadadaad dhumi lahayd khamro waa maxay umm lkhabaa'it weeye shar oo dhan baa ka yimaada markaad cabto miirka maankaa kaa tegi aaf oo dhan baad samayni naf baad goyni zinaad ku dhici waxaad dayn ma jiro nin waalan baa taytal ah laakiin waa deganaasho waa shayga keliya biyiya baadba meeshooda gala waa shayga keliya aadama keligood uu ku noolaan karo intuu doono shay dareera ah oo cabbitaan oo kale ah xaggana meesha cuntada iyo meesha cabbitaankaba buuxiya caana laga helaa waxyaabaha kale markaad muddo wado waxaa weeye biyay u dhuran hayaan waxba kuu dari maayeen rawaahu muslim muslim baa wariyey sidaasuu adkaarkana ku sheegay laakiin xadiidku bukhaari buu ku jiraa laba meelood weliba ku soo celiyey marka muttafaqun cayn la dhaha wey sida hadduu rawah muslim yidhi iyo adkaarkiisana rawah muslim bes ku gaabsaday xaafidkan wuxuu yihi takhriijka adkaarka walcajabu min almusanifi waxaa la yaablo nawowi wuxuu rawah muslim u leeyahay asugoo xadidku bukhaari dhex yaallo wuu ilduufay un muslim buu sharxay imaamku kitaabkaas sharaxday eed wakhti ku bixiso axaadiista waad xifinaysaa ama dusha ama ayagan baa kugu soo haray mararka qaarkood marka xadiidku muaqiquna u tiriye buhari muslim aragtaa maan filay sooma aragtaa laba meelood buu ku soceliyaa kitaabu alashriba awaa'ilkiisuu ku sheegay xadiidkan eh, bukhaari meel kalena waa ku soo celiyey wa canhu can rasuulilah idan jibriil muxuu ka xamdinayaa jibriil muxuu ka shukriyey malakuljibriil muxuu ka shukriyey ilaahay inuu nabiga ku aadiyey caanaha ayuu ka shukrinayaa jacaylu inoo qabo jacayluu nabiga jecel yahay malaa'igtu aadamaha khayrkay la jeceshahay shayaadiintuna sharkay la jeceshahay xasan bis wuxuu odhan jiray ummadda waxaa ugu khayaana badan shayaadiin iyo ibliis waxaa ugu daacatay ilahay wuxuu abuuray malaa'igta dembidhaafay rabbi kuu weydin naxariis bay kuu ninkii sama wada gacmahay u wanaag bay ka shaqaysaa jibriil wuxuu ku dhalaalay oo ku marqaamay oo ku farxay in walaalkii muxamed uu doortay caano ilahay buu xamdanaya alxamdulilai hadaaka wy buu u mahadnaqaaya nacfi asaga soo noqon ma aha asagu wuxuu ka heli ma khaas hawsha ayada ah laakiin wanaagguu jecel yahay ummaddu wanaagga rasuulku wanaagga la jecel yahay naxariista iyo daacnimadasa la doonaya ilahayna ugu mahadnaqdo wcanhu can rasul sal slm qaala kullu amrin cafwan kullu amrin tala walba tala kasta dii baalin ay di ihtimaamin shay walboo la daneeyo ama la weyneeyo ama la qiimeeyo kullu amrin dii baalin ay dii xaalin muhimatin dii cinaayatin arrimuhu moogtahay arrin iska yarlcibsakiira iyo hawl la danaynayo laiskugu imaado fadhi iyo xaaje iyo kulan iyo u baahan ba jirta arrimo inooma sinan inagu nabi wuxuu leeya kullu amrin diibaan ay dii ahmiya arin walbo u saaxiiba oo leh qiimo leh qiimo leh oo laa yubdau fiihi aan lagu bilaabaynin biamdi bilxamdu lilah ilaahay mahadiisa aan lagu bilaabaynin fahwa aqطacu waa daba go'on yahay fahwa abtaru fahwa ajdamu riwaaya dhowraa yimid waa shay baraka yar waa khayr daran yahay arin walbo muhiimad inoo leh oon iskugu nimaado ilaahay mahadiisa waa in lagu bilaabo haddiiba la yidhi goob walbood fadhiisato haddaad rabbi aadan ku xusin aakharo daalac baa laguu raacanayaa ka war haddaad rabbi xusi weydo aad muhadisi la weydo kullu amrin diibaani laa yubdau fiihi bidikri illahi waa reeb ibni xibbaan bidikri illaah ilahay xuskiisa bismi illahi haddaad tidhahda allahu akbar aad tidhahda alxamdulilah waa dhag wey xusuusato arrinkaa muhiimkaad u fadhido allihii kuu sulansiiyey ku karansiiyey kuu sakhiray horta xus carabkaada mari cusko u mahadnaq kadibna xajadaada u gudub martida sharafta le mudane marwooyin aad baan ugu faraxsana idibdara looma baano horta bismi illaahi dheh alxamdu lilaahi horaa yaa dhaantay kulankeenna kulan abshir allah ka dhigo tawfiiqda allah na hadalku waa inoo furan yaa dhihi ila waa xusid ilaahay kuwuu soo tababaray john kennedy kuwuu soo tababaray iyo iyo mussolini iyo talyaaniga warkoodu waxay ka bilaabayaan gentleman ladies bay ka bilaabayaan war waxaa muxuu ahaa war rabbi awe salliga nabiga awe xuska alla awe dhaqanku iska ilaaliya si tartiibu idin bilaabaya dhaqankii nin wanaagsanaa diin buu xambaarsanaa diin baa ku taariikh walba dhaqan walba ummadeed waxaa ku lifaaqan diintoodii xadiiun xasan sidaasuu ku yidhi nawwi adkaarkiisana xadiiun xasan rawa abu daawud wahayruhu nasaa baa wariya ibn maaja nasaa fii camli yom leyl ku ibn maajana waa wariya xadiidku waa xasan buu nawowi yidhi wadaaddaa daciifiya sidaa isagu uu sheegayna culamo badan baa la qaba nawowi wuu taxsiiniyaa waxaa kaloo saxiixiyey abu cawaana fii mustakhraji calaa saxiixi muslim waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan fii saxiixihi waxaa yidhi xadiidku waa xasan ibnu salaax alxaafid ibnu salaax baa yidhi waa xasan alxaafid alciraaqi asna waa xasan buu yidhi alxaafid ibnu mulaqin fi lbadn munir wuxuu uhi waa xasan xaafid ibn xajar fi takhriij اladkaarna asna waa xasan buur nawowi waxaa ka horreeyey ibnu xibbaaniyo abu cawaana oo saxiixiyey xagga taxsiinka nawowi waxaa ku raacsan ibnu salaax alxaafid alciraaqi alxaafid inmulaqin alxaafid ibnu xajar alcasqalaani ama sharafudiin atimyaati oo asna xaafid kale waaba saxiix ba isagoo yidhi waxdiidna qaabkaa la iskugu hayo cilo kale ma jirtee waxaa laisku khilaafay wasligiisa iyo irsaalkiisa min xadiidi qura bn cabdiraxmaan can الzuhriy can abi salma can abi hurayrata miya mise waa min mursal الzuhri baa laysku hayaa xufaadna wasligay rajaxaan sida wadaadahan nawowi ka mid yahay nimanna irsaalkay rajaxaan sida daara qudni iyo nasaai oo kale marka xukumka uu kuu sheegay wadaadka muxaqiqa ah waa unska xukm ijtihaado culamada qaarkood qabaan ibnu xibbaan iyo abu cawaanna waa khilaafsan waa saxiix yeelan aad wa xadiidka oga hadlo kitaab dheer gooni ah kaba qoray sakhaawi kitaabkiisa loo yaqaana alajwa almardiya fi اlas'la alxadiiiya ka akhriya raqamka afartan iyo sideedaad dheer baa ku jira adu dheer culays ma laha muhiimaddu tilmaamay xadiidku waa maxay wax walboo muhiimad agtihiina kale markaad bilaabaysaan alla u cuskada bismi illaahi dhaha ilaahay u mahadnaqa rabbiga yaan laga waaya arrimiina muhimka وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد المؤمن وين سمر حديثك أدونك مؤمنك إلميسو هدو دينتو سقال بقول لباتين لبا إنه كسمر حديثك وتقرنيسان وأن دول مرياون إذا مات ولد العبد المؤمن مؤمن با الله سعوته في بعض الرواية وأنا صح أدون دول ما جيدو مؤمن كان لو جيدا أدونك مؤمن هدو إلميسو دينتو قال الله تبارك وتعالى لملائكته إلهي ملائكته وحكو أرنيا وفي رواية qaal allahu yaa malaka almowt qabadta walada cabdi malakumowdow addoonkayga ilmihiisi iyo ubadkiisi baad qaaday soo maah malaaigta rabbi wuxuu ku odhanayaa walada cabdi addoonkayga muminka ilmihiisi baad nafta ka qaadeen soo maah fayaquuluuna malaaigtu waxay odhanayaan malakumowdba nacam haa allow adaana amro saasaanee nafta kusoo siibnay fayaquulu rabbi wuxuu odhanayaa qabadtum amarata beerkiisa midhihiisi baad la baxeen soo maaha caruurtu waa beer waa midho halkaasay kaaga yaalaan waa danqani meel yar haddii laga qabto caawo dhan seexan wax ku haya ma taqaanid qabadtum waxaad qibdooteenood nafta ka goyseen soo maaha amarata fu'aadihi beerkiisa iyo wadnihiisa midhihiisi yacni beerkii xubinkiisii jidhkiisa qayb ka midaad goyseen soo maha ka wada fayaquulu nacam ha allow waadna ogtahay fayaquul maada qaala cabdii idinkuun waxba u reebin oo meesha u darayd addoonka gooyey muxuu addoonkayga ku jawaabay markaad halkaa goyseen fayaquul waxay odhanayaan xamadaka wastarjaca ilaah waa kugu mahadiyey wuuna kuu soo noqday alxamdu lilah calaa kulli xaalin buu idhi ina wa ina ilah raajicuun buu yidhi fayaquul allahu tabaaraka wa tacaala ubnu licabdi addoonkayga u dhisa daytan jannada guri ooga dhisa wa gurigaana ku magacaaba magaciisa qiimaha badan bayt alxamdi gurigii mahadnaqa cinda almasaa'ib ilahay inaad u mahadnaqdo addoon iimaan weynlaa laga helaa keena inoogu fiican ina lilah ina ilaa raajicuun iyo xoogow inuu isgodo rafaado indhahaas daba dhigo gorraso yay noqonaysa laakiin addoonku inuu mahadiyo kadibna uu istirjaacsado way yar tahay saas darteed gurigiisa loogu magacaabaya bayt alxamd rawahu atirmidi wa qaala xadiiun xasan intuu odaygii remiigaa garta inaad garan weydaan maaha odaygii remii lagu yidhi hebelow ma halkaan salaad maqrib u taagantahe geelaadii waa la qaaday curadkaadin waa la dilay wuxuu inna lilah inna raajicuun una ka ma akhrisanin maxay iga soo reebi lahayd buu ilahay buu umahadnaqanaya haddii islaanti iyo lodi iyo adhigi iyo caruurtii kaliya anugu aanbad qabo waa nabad iyo khayr buu leehay geel iyo curad waa musiibo soo socoto intaa igu daysay balaayadaasuna ka yaasiin ma akhrisan talow maxay igu dhigi buu markay dhib yimaado waa inaad aaminto weli inay nicmooyin waaweyn ku dambeeyaan dhibkan qudhigiisuna uu dan kuu yahay darajo aad gaari wey rabbi kugu gaadhsiinayaa dembi aad ka toobadkeeni weyda baa lagugu dhaafayaa masaa'ib soo socotay baa lagaga dalfinayaa ilaahay waa raxiim kuu roon weeye dantaada yaqaan wixii yimaada balaayaha u arkini ee adiga lafahaada ku saabsaneen diintaada dhaawacaynin ee adduunya ku saabsan waxaad u aragtaa nicmaya naxariis inay tahay xadiiث xasan buu tirmi kadalika qaala xaafid ibn xajar waصaxaaba ibn xibaan sidoo kale waynu soo maray laakiin abu indaxaaq oo taabiciga xadiidka abu muusa ka qaadanaya uusa waxba ka maqlin buu sheegaa laakiin xufaadda kale waa diideen nawowi ka mid yahay xaafid ibn xajar iyo ibn xibaanba waa xadiid xasana وcan anas bn radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lah sal ly slam in allaha la yarda can اlcabdi ilahay addoonkiisa buu ka raalay noqdaa yaأkulu cunaya alaklata hal mar wax cunahaya fayaxmaduhu calayha ilahay ku maadinaya yaxmaduhu calayha mar buu cunaya alxamdu lilahi buu leeyahay wayashrabu sharbata hal mar buu cabahayaa fayaxmaduhu calayha alxamdu lilah buu leeyay koobshahu ka bada alxamdu lilah raashin buu qaata alxamdu lilah fadhibu wax ku cunaa alxamdu lilah wixii ilaahay siiye calaf ha yaraad ha badnaado waa ka xamdinaya intaasu ilahay raalla kaaga noqonaya lannu abaal guud hayaa tahay oo mudan wax badan in loo taro wixii yarba hadaad ka mahadnaqday waxbay rabbi inuu ku siiyo lain shakartum laaziidanakum wey rawaahu muslim wallah subxaana wa tacala aclam